bilowgii adduunyada baraftankii bilowda bilowgii adduunyada baraftankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada beretankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafkale lawaa barbardhac iyo badin bafkale lawaa raxiim kulan wacan saaxiibadayna dhegaysanaya meel kastoo aad joogtaan iyo sidoo idiin soo gaaraya maqalkeena waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho kale ismaqal habboon saaxiibayaal waa talaado bisha februaarina waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun saddex labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan raadiyaha kulmiye marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro degmada warta nabadda oo afar gool iyo eber ku xasuuqday degmada hilibaha tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee sanadkan labadakusadexylabaatanka oo meel xiisa leh maraya sidoo kale degmada yaqshiid ayaa ka badisay shibis halka degmada xamar jajabna ay garaacday degmada waaberi waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamadii shalay laga ciyaaray tartanka kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka banaadir iyo kulamada xiisaha leh oo lagu wado in galabta laga ciyaaro sidoo kale waxaad maqli doontaan leonel miisi oo ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican adduunka ee fiifa debesti markiisii labaad waxyaabaha kaloo idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqon doona kriin benzema oo ka soo muuqday kaalin lama filaan ah liiska kala saraynta fiifa debesti award sheekooyinka kalen idiin hayno waxaa qayb ka noqon doona wararka xiisaha leh ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda christiaano ronaldo oo laga waayay shaxda ugu fiican sanadkii tegay ee labadakunlabayolabaatanka ee fifa baro oo la shaaciyey barnaamijkeena kugu soo gudbin doonaa ee waxaa kaloo idiin soo gudbinaynaa hordhaca kulamada tartanka ee feekaabka oo caawa la ciyaaraya manchester city waa ay ciyaareysaa chelsea xaalad xun ayay kala kulantay ama war aan fiicneyn ayaa kaga imaanaya dhaawaca daafaceeda adag ee diago silva ka hor kulanka champions league ee la ciyaari doonta kooxda brushii dortmund waan idiin soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkana saaxiibada ayaan qadka taleefonka u furi doonaa idinkoo saadaalin doona kulamada xiisaha leh ee galabta laga ciyaaraya tartanka xiisaha badan ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo balcad intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha tabinii diyaarin waa luul maxamuud aadane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k m n muqdisho saaxiibayaal mar kale ismaqal haboon barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan qeybaha ugu horeeyana waanu gudagalaynaa ee markana hadii aan ku biloawno kulamada xiisaha lahaa ee shalay laga ciyaaray tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad kulamada afar kulan oo xiiso badnaa ayaa shalay laga ciyaaray iyagoo ciyaarahaasi ay ka kala dhaceen garoomada baaxadda weyn ee staadiyo muqdisho iyo injineer yariisow kulamada waxaa qeyb ka ahaa kulan dhexmaray degmooyinka warta nabadda iyo heliwaa kulankan oo aad u xiiso badnaa ayaa ciyaarta waxa ay kusoo dhamaatay afar gool iyo eber oo degmada hiliwaa guuldaro xanuun badan dhabarka looga saariyay iyadoo shalay degmada warta nabadana ay wacdaro dhigtay islamarkaana afar gool ay ku badisay sidoo kale kulan xiisal ayaa waxauu dhex maray degmooyinka yaqshiid iyo shibis kulankan oo qeybta horeba goolka koowaad ay dhalisay degmada yakshiid islamarkaasina halkaas gool ay ugu dhameeyeen degmada shibis kulankaasi dhexmaray degmooyinka shibis iyo iyo degmada yakshiid ayaana waxa uu kusoo dhammaaday hal goolii eber oo ay degmada yakshiid markeedii labaad oo xiriir ah ay guul gaartay tartankaani kulan kale ayaa dhexmaray degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan iyadoo kulankaasina hal gooli eber ay ku badisay degmada cabdicasiis islamarkaana degmada kaaraan kulankii labaad oo shalay ciyaareen guuldaro ayay la soo laabteen oo guuldaradoodii labaad ayay markaana ay helayaan degmada kaaraan cabdicasiis ayaana shalay hal gooli eber kaga badisay kulan kaloo xiise leh ayaa shalay waxa uu dhex degmooyinka waaberi iyo degmada xamar jajab iyadoo afar gool iyo labana ay ku badisay degmada xamar jajab labadan degmooyin ee waa beri iyo xamar jajab ayaa ciyaar xiisaleed dhex martay iyadoo laba gool ay dhaliyeen degmada waaberi halka xamaad jajabna ay afar gool dhaliyeen sidaasina waxaa ku badisay degmada xamar jajab tartankani galabta waxaa jira kulamo xiiso leh oo laga ciyaaraya iyadoo degmooyinka shangaani iyo hodan ay ciyaar xiiso leh ku dhexmari doonto garoonka staadio muqdisho markay saacadu tahay sideed saac oo duhurnimo shangaane iyo degmada hodan sidoo kale waxaa isla galabta ciyaaraya degmada xamarweyne iyo degmada wadajir markay galabtu saacadu tahay sagaal saacii bar ama galabta saddexda galabnimo iyo qadar soddon daqiiqaah ciyaartana waxaa lagu qaban doonaa garoonka muqdisho stadium sidoo kale kulanka kale xiisaha loo galabta dhici doona waxauu dhexmari doonaa degmada kaxda iyo degmada balcad kulankan oo soo geli doona marka ay saacadu tahay sagaal saac iyo bar ama galabta saddexda galabnimo iyo qadar soddon daqiiqaa ciyaartan ayaana waxa ay ka dhici doontaa garoonka injineer yariisow waxaa jira kulan kale oo udhexeeya deegaanada gubadley iyo daarusalaam iyadoo ciyaartan sideed saac oo duhurnimo la baasan doono garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis ayaana ciyaartaasi lagu qaban doonaa kulamadan xiisaha leh ayaana galabta ka dhici doona tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad oo galabta kulamo aada u xiiso badan laga ciyaari doono kulamadaasi ayaana waxay ka kala dhici doonaan garoomada injineer yariisow iyo staadiyo muqdisho Imagine System. Bonjour, Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky, avec Red One. dhegeystayaal markaana haddii aan eegno habeenkii xalay ahaa waxaa la bixiyay abaalmarino dhowr ah iyadoo shirkada xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifana abaalmarinaha sanadlayaasha ee xalay bixisay habeenkii xalay ahaa ayaan lagu kala guuleystay abaalmarinada sanadlaha ah oo ay bixiso hay-adda ugu sareysa kubadda cagta caalamka ee fiifa xidig reer argentiin ee leonal messi ayaan xalay waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu fiican oo ay bixiso fiifa miisi ayaana sanadkani xulkiisa argentiin waxa uu qaaday koobka adduunka kadib markii wadankiisa uu qaaday sanadkani koobka adduunka argentiin oo soddon iyo lix sanaba aan mundiyaalka arkin ayuu sanadkani usoo gabagabeeyey islamarkaasina u ruxay koobka adduunka oo sanadkan lagu martigeliyey dalka qatar leonel miise ayaana codadkii ugu badnaa xalay helay waxa abaalmarintani ku garaacay xidigaha kale ee u dhashay xulka faransa ee u tartamaya abaalmarintani waa xidigaha karim benzema iyo kaylian imbabe oo miise xalay la tartamaya isaga ayaana abaalmarintani kaga guuleystay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta fifa infantino ayaana ku dhawaaqay magaca leonel miisi oo xalay abaalmarintani gacanta loo geliyey miisya ayayna waxay u tahay markii labaad oo abaalmarintani ku guuleysto iyadoo xidigani uu haatanba yahay xidiga sanadka fifa de besti ayaa xalay farta laga saaray leonel missy oo sanadkaaniba uu yahay sanad cajiiba ah, islamarkaasina uu ku raaxeysanayo miisi haatan koobka adduunka ayuu qaaday abaalmarinta ugu wanaagsan isaga ayaa la siiyey sidoo kale miisi waxaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono balondiorka sanadkan la qaban doono markaas waxaa laleeyahayba leonel miisi cid ka xigta ma jirto inuu sanadkani balondiorka uu qaato haduu sanadkan miisi balondiorka ku guuleysto waxay noqon doontaa inuu markiisii sideedaad uu bahashaasi qaado islamarkaana sideed abaalmarinood oo balondiyoorka uu gacanta ku dhigo miise sanadkan sanad aada u wanaagsan ayay u tahay si qurux badan ayuuna ciyaaraha kaga fariisanayaa haddii uu saas kusoo gabagabeeyo leonel missy ayaana xalay waxa uu noqday xidiga ugu fiican sanadkii tegay ee labada kun labaiyo labaatanka magic system. Who's who Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky, avec Red One. saaxiibayaal codadkii lagu kala helay abaalmarinihii xalay abaalmarinadii la bixiyey waa abaalmarinta eh, fifa debesti waa xalay leonel miisi ku guuleystay miisi ayaa abaalmarinta amaba dhibcaha ayaa waxaa la shaaciyeyba codadkii kadib marka abaalmarinaha la bixiyey waxaa la shaaciyey xidig kasta iyo kaalinta uu galay amaba codadka uu helay leonel miisi ayaana waxa uu helay konton iyo laba cod oo uu ku qaadayba abaalmarinta isaga maadaama uu noqday xidiga cododka ugu badan la siiyey leonel missy ayaan konton iyo laba cod xalay helay sidoo kale booska labaad waxaa si aan la filin kusoo galayba xidiga daada yar ee keliyan embabe oo missy ay wada joogaan kooxda b s g islamarkaana fiinaalkii koobka adduunka uu dhex maray xulalka faransa oo embabe ka tirsan yahay iyo missy oo argentina hogaaminayay xidigan embabe afartan iyo afar cod ayuu helay oo waxauu noqday kaalinta labaad xidiga soo galay embabe sanadkan wax badan ayuu sameeyey xulkiisa ayuu finaalka geeyay weliba ciyaar dhimatay oo laleeyahayba faransiiska waa laga badiyay ayuu soo nooleeyay uu dib u soo celiyey isagoo weliba keedka laga soo kacshay balse xidigan waxaa laisdhahaya kaalinta saddexaad ayuu geli karaa oo waxaa la filaya kaalinta labaad inuu geli doono xidiga xulka faransa iyo kooxda real madrid lagu magacaabo cream benzema oo kusoo guuleystay champions leaga islamarkaana kooxdiisa xidig muhiima ka ahaa waxaa la islaa marka benzema ayaa kaalinta labaad geli doona xidigan daada yar ee mbabe oo sanadkanina bandhig cajiiba ku jira kaalin saddexaad ayuu soo geli doonaa baa laislahaa balse taasi maysa dhicinaya embabe ayaa kaalinta labaad liiska kala sareynta xidig ugu fiican dunida ka galay kaalinta labaad isagoo xidigaana leeyahay waa uu u qalmaaba afartan iyo afar cod ayuuna helay balse waxaa lama filaan noqotayba xidiga karim benzema oo kusoo guuleystay tartanka champions leaga horyaalka la liigaha ee dalkiisa islamarkaana kooxda madrid ay ku taagan tahay xidiga ugu wanaagsan kooxdaasina ah in maaragtay kaalinta saddexaad oo xalay kasoo gala weliba ku darso oo benzema waa xidigii kusoo guuleystay abaalmarinta balondi orka sanadkani marka waxaa laislahaa benzema abaalmarinta balondi orka wataa laliigaha soo qaaday championskoo soo qaaday kaalinta labaad hadiiba koowaad laga waayo labaad laga raadiyaa lalahay balse maysan dhicin oo xalay benzema kaalinta saddexaad ee liiska kala sareynta xidigaha ku guuleystay amaba xidigaha u tartamayay abaalmarinta sanadka ugu fiican liiska saddexaad ayuu kasoo galay benzema ayaana wax uu helayba codad gaaraya soddon iyo afar cod oo ah codad aada u hooseeya waxaana ka sareeyay kalyane baabe afartan iyo afar cod helay sidoo kale xidiga lagu magacaabo miisi oo xalay ku guuleystay abaalmarinta the besty oo kontan iyo labo cod helay sidoo kale xidiga gooldhaliyaha u ah kooxda manchester city ee helen ayaa isna wuxuu kasoo muuqday liiskani erlin helen oo galay kaalinta shanaad ayaa isna wax uu helayba afariyo labaatan dhibcood luka modrij kaalinta afraad uu kasoo muuqday xidigaha u tartamaya abaalmarinta debesty oo fifa ay bixiso codadka uu helayna waxa ay gaarayeen xidiga la yiraahda luka modrij labaatan iyo sideed cod luka modrij xulkiisa kurweeshiah koobka adduunka meel sare ayuu geeyey oo xulkiisa waa u dagaalamay champions leaga ayuu kusoo guuleystay laliigahoo soo qaaday balse kaalinta afraad ayuu ka galay xidi liiska kala sareynta xidigaha ugu fiican sanadkii tegay ee labada kun labaiyo labaatanka xidiga xulka qaranka senegal ee zadio mane ayaa isna wax uu galay kaalinta lixaad uu kasoo muuqday sagaaliyo toban cod ayuuna helay xidiga reer senegal ee zadio mane kaalinta toddobaad waxaa kasoo muuqday xidiga reer sbein ee lagu magacaabay julian alvares kaas oo toddobiiyo toban cod helay ashraf xakiim yaa kaalinta sideedaad kasoo muuqday xulka qaranka morocco ayuu xidigaas u dhashay shan iyo toban cod ayuuna helay neemar xulka qaranka baraaziil ayuu ka socdaayay saddex toban cod ayuu helay isagoo kasoo muuqday kaalinta tobanaad waa kaalinta sagaalaad ee aba xidigaha amaba xidiga xidigaha ugu fiican sanadkii tegay xidiga khadka dhexe ee kooxda manchester city iyo xulka belgium ee cafin dibruun ayaa waxa uu galay kaalinta tobanaad isagoo toban dhibcood helay booska tobanaadna ku jira xidigaha ugu fiican kubadda cagta adduunka sidoo kale xidiga da-da yar ee xulka qaranka brazil iyo kooxda real madrid ee venicias junior ayaa waxa uu kasoo muuqday kaalinta koob iyo tobanaad toban cod ayuuna la imaaday sidoo kale xidiga xulka qaranka poland iyo kooxda barcelona lawanduski ayaa isna kaalinta labiyo tobanaad kasoo muuqday waxa uuna helay kaliya toddoba cod kaalinta waa kaalinta saddexiy tobanaad haddii aan eegnana waxaa kasoo muuqday xidiga da-da yar ee xulka qaranka england iyo kooxda brushia ee lagu magacaabo joda bellingham isagoo saddex cod helay xidiga codadka ugu yar helay ee xidigaha ugu fiican sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ee the best fifa manis players twenty twenty two-ga waxa uu noqday maxamed saalax xidiga reer egyabti iyo kooxda ee lagu magacaabo liverpool kaalinta afariyo tobnaad ayuu galay waxa uuna noqday xidiga helay codadka ugu yar xidigaha ugu fiican dunida isagoo kaalinta labaiyo tobanaad waa kaalinta afariyo tobanaad galay maxamed saalax ayaana waxa uu helay keliya laba cod marka waxay ka dhigan tahay maxamed saalax laba qof oo kaliya ayaa u codeysay inuu qeyb ka yahayba xidigaha ugu fiican dunida kaalinta ugu hooseysa ayuuna kasoo muuqday maxamed saalax sanadkii tagay waxba ma uusa qabsan halka xidiga maane ee xulka qaranka senegal u dhashay oo xulkiisa usoo saaray koobka adduunka islamarkaana xulkiisa uu garab ku siiyey inay ku guuleystaanba koobka qaramada qaaradda africa balse maxamed saalax sanadkani waxaa laleeyahay waxba ma uusan qabsan xidigahaasi ayaana kaalmahaas kala galay islamarkaana codadkaasi kala helay abaalmarinta xiisaha leh ee xidiga ugu fiican dhanka ragga ee fifa ee sanadkii tegay ee labada kun labayo labaatanka sidoo kale haddii aan fiirino xidigta amaba gabadha ugu wanaagsan waa gabdhaha ciyaaraha kubadda cagtee waxaa xalay ku guuleysatay gabadha dunida ugu wanaagsan xidigta kooxda barcelona iyo xulka qaranka sbain ee lagu magacaabo alexia waa alexia puntlas ayaa markii labaadu xiriira xalay waxay ku guuleysatay abaalmarinta gabdhadha ugu fiican ciyaartooyda haweenka the best fifa iyadoo xalay markeedii labaadba gabadhan ay u noqonayso sanadkii hore alexia iyada ayaa ku guuleysatay sanadkana iyada ayaa ku guuleysatay oo gabar la tartanta waaba lalayaha laleeyaha xidigtaani waa lasoo gaari laayahay abaalmarinadaasi ayaana xalay lagu bixiyey iyadoo abaalmarinaha kale lana bixiyay golayaha ugu fiican tababaraha ugu fiican goolka ugu quruxda badnaa sidoo kale waa la bixiyey waana idiin soo gudbin doonaa weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n waan isla soo gaarnay ensemble on fait le show. d'un nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, waa tahay saaxiibayaal markaana haddii aan eegno golahayaha xalay goolahayaa ugu fiican ku guuleystay golahayaha kooxda aston villa iyo xulka qaranka argentiin emiliano martinez ayaa xalay waxa uu ku guuleystay abaalmarinta golhayaha ugu fiican sanadka martines ayaana waxa uu abaalmarintaani ku muteystay laleeyahayba inuu sanadkaani bandhig cajiiba sameeyey kooxdiisa amaba xulkiisa qaranka ee argentina uu ku hogaamiyey koobka adduunka waxaa laleeyahay xulka qaranka argentin martines laantis emiliano martines oo xulkaani ka maqan koobka adduunka maysan arki lahayn oo xidigaani emiliano martines gool waxa uu badbaadiyay goolal dhowra ah oo xulka qaranka argentiin dhowr mar ay ugu sigteenba in koobka adduunka ay eh, ka dhacaan balse xidigaani ayaa koox xulkiisa argentiin u dadaalay martines ayaana lagu amaanay qaabkii wanaagsanaa iyo goolashii halista ahaa uu ka badbaadiyey xulkiisa argentiin sababna ugu noqdayba inay argentiin ku guuleystaan koobka adduunka ee sanadii labadakunlabayolabaatanka ee ka dhacay dalkaasi qadar sanadkan lagu qabtay xidigaasi emiliano martines ayaana xalay farta laga saaray abaalmarinta goolhayaha sanadka sidoo kale waxaa la bixiyey tababaraha tababaraha xulka qaranka argentiin ee xidiga lagu magacaabo leonel scaloni waa tababaraha xulka qaranka argentin ee leonel scaloni ayaa ku guuleystay abaalmarinta tababaraha ugu fiican sanadka isagoo abaalmarintani ku garaacay tababarayaasha sida tababaraha kooxda manchester waa kooxda real madrid tababaraha kooxda real madrid sanadkii tegay waxa uu sameeyey bandhig cajiiba ah, isagoo ku guuleystay horyaalka laliigaha champions leaga sidoo kale tababarahaasi bandhig cajiiba ah ayuu sanadkan kooxdiisa ay sameysay balse waxaa ku garaacayba abaalmarintaani tababaraha xulka qaranka argentina ee leonel scaloni oo xalay ku guuleystay tababaraha sanadka ugu fiican sanadkanina koobka adduunka iyo xulkiisa argentiin oo uu leeliyo uu farta ka saaray koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka argentiin sanadkii ayuu macalinkan leonel scaloni oo xulka qaranka argentina farta ka saaray tababarahan ayaa waxaa laleeyahaaba sidoo kale waxa sabab u ahaa koobka adduunka labada kun ee labaiy sanadkii tagay inuu miisi qeyb ka noqdo xidigihii difaacaya xulka qaranka argentina miisi hadda ka hor waxa uu ka fariistay ciyaaraha balse leonel scloni ayaa waxa uu ku dhiirigeliyeyba inuu sii wato islamarkaana ay guulaha sii socdaan uusan nuquusan sanadkii labada kun labadoodaba koobka adduunka ay argentiin farta ka saareen tababaraha sanadkan waxaa ku guuleystay tababaraha xulka qaranka argentiin hagaag saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijka ciyaaraha ayaan markaana gudageleynaye haddii aan eegno markaana xalay abaalmarinadii la bixiyay ayaan weli kusii soconaaye waxaa qeyb ka ahaa ciyaartooy ku guuleystay goolka sanadka ciyaartooyga lagu magacaabo marcin waa olexi ayaa wuxuu ku guuleystay goolka ugu quruxda badan adduunka fifa boscas award kadib gool uu dhaliyey sanadkii labadakuabaaankii lixda bishii nofembar ee sanadkii tagay marcin olexi ayaa wuxuu qabsaday indhaha adduunka kadib markii uu dhaliyay gool aada u qurux badnaa xidigan ayaa waxa uu kamid yahay ciyaartooyga cuuryaanka ah amaba aan dhammaystirnayn xiddigan ayaana waxa uu ka go-an yahaba mid kamida ah lugihiisa tartankan amaba goolkan ayaa waxa uu dhaliyay xilli ay ciyaarayeen ciyaartooyga naafada ah xidigan ayaana waxuu qeyb ka yahayba ciyaartooyga naafada ah isagoo luka go-an gool aada u qurux badnaa oo uu dhaliyey bishii nofembar lixdeedii sanadkii labadakulabylabaatanka ayaana waxaa loo aqoonsadayba goolka ugu quruxda badna adduunka sanadkii tagay ee labada kun labayolabaatanka xidigaasi markii ugu horeysay ayaana tan dhacday oo fiifa goolka ugu quruxda badan la guddoonsiiyaba xidig naafa ah iyadoo markii ugu horeeyay sanadkani ee fifa ee tan sameysay ee tahay xidigan lagu magacaabo marcin olexi ayaana ku guuleystay xalay goolka ugu quruxda badnaa kadib gool soo jiitay indhaha caalamka oo uu dhaliyay sanadkii labada kun labaiy haddii aan dhanka kale eegnana waxaa la shaaciyay shaxda ugu fiican sanadkii tegay ka fifa bro oo ay kusoo baxeen xidigo aad u cajiib ahaa iyagoo bandhig wacan soo dhigay sanadkii labada kun shaxda ayaa waxaa weerar aad waxaa shaxdan lagu soo galay amaba ay aheydba afar saddex saddex iyadoo shaxdaani goolhayo looga dhigay goolhayaha xulka qaranka belgiumka iyo kooxda reaal madrid ee debod cartwos saddexda weerarka ayaa waxay kala haayeen ashraf xakiimi oo xulka qaranka morocco iyo kooxda b s g ah filgil vandag ayaa daafaca lamaan kula ah isagoo xulka qaranka netherland iyo kooxda liverpool u ciyaara fandeg sidoo kale waxaa daafacyada qeyb ka ah xidiga xulka qaranka bortuqal iyo kooxda bayer munich ee jow kanselo ayaa kusoo baxay saddexda xidig oo dhaxda ahna waxay kala ahaayeen kevin debruun xulka qaranka beljimka iyo manchester city ayuu ka tirsan yahay kasamiro manchester united iyo xulka brazil luka modric oo croatia iyo real madrid ah ayaana kusoo baxay iyadoo afka hore afarta xidig ee weerarka ahna ay kala haayeen leonel missy xulka qaranka argentiin iyo kooxda b s g karin benzema faransa iyo real madrid ah sidoo kale erlin hallan ayaa qeyb ka ahaa oo xulka qaranka norway iyo kooxda manchester city u ciyaara Kylian Mbappe xulka Faransiya ee PSG ayuu isna ka tirsan yahay xidigahaasi ayaana xalay waxaa loo aqoonsadayba shaxda ugu fiican ama koob iyo xidig ee adduunka ugu fiican sanadkii labada kun shaxdan ayaa Real Madrid waxay ku yeelatay saddex xidig oo kale ah Karim Benzema iyo xidig la yiraahdo Luka Modric iyo goolhaya Courtois halka kooxda PSG iyadana ay ku yeelatay saddex xidig oo kale ah Lionel Messi ashraf xakiimi iyo sidoo kale kelian embabe manchester united ah waxay ku yeelatay hal xidig kaasoo ah kasamiro liverpool sidoo kale hal xidig ku yeelatay waana vandag manchester city hal xidig ayay ku yeelatay waana xidiga lagu magacaabo kevin debron halka kooxda byr munigna ay hal xidig ku yeelatay oo isna lagu magacaabo jo cancelo wali waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha raadiyaha kulmiyeeda kaga imaanayo manchester city shaxda waxaa ku yeelata laba xidig waa halan iyo sidoo kale xidiga la yiraahdo cafin debruna shaxda ayaana sanadkan loo aqoonsaday koob iyo tobanka xidig ee ugu wanaagsan sanadkii tagee labada kun labaiy labaatanka saaxiibada ayaan qadka taleefonka u furayaa iyagoo naga soo wici kara sideetan iyo lix kontan iyo lix lixdan iyo lix waa leenka k n n iyo saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha dhageysanaysaan ee qeybihiisii dambene waan isla gaaraynaa iyo markaan saaxiibada ayaan qadka siinayaa iyagoo maaragtay saadaalin doona kulamada galabta dhici doona ay qaybta ka yihiinba kulanka dhexmari doona degmooyinka shangaani iyo degmada hodan sidoo kale waxaa ciyaaraya xamarweyne iyo wadajir kaxda iyo balcad gubadley iyo daarusalaam saaxiibada ayaana fikirkooda ka dhiiban doona saaxiibka ugu xiga qadka ku jira saaxiibka ugu horeeya soo dhawow dhageyste magacii meesha naga soo wacayso eh, runtii waa diido kaasoo wacay baraw waayahay soo dhawow qodobka dooda igu soo celi adoo raalli lule kulamo dhowra ah ayaa galabta laga ciyaaraya tartanka xiisaha badan ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad galabta waxaa ciyaaraya deegaanada gubadley iyo daarusalaam kaxda iyo balcad xamarweyneyax iyo wadajir sidoo kale shangaani iyo hodan runtii waa ciyaaro xiiso badan runtii kulamadaasi aad iyo aad kulamo runtii degmooyinka ay noqon karaan eh, ay kasoo bixi karaan ciyaartooy muhiima waya oo runtii jiilka runtii eh, ciyaaraha caalamiga ama gobolada oo kaleeto ama kuwa professionalka aad iyo aad oo xulka qaranka soomaaliya runtii eh, guulaha usoo hoy karay qayb ka noqon karaan aad iyo aad inkastoo runtii barnaamijkan aan uga faa-iideysa ee luu runtii mhm. degmada hurwaa runtii oo ah degmo sportis hahe kadibna hoosu dhac ku yimid anigoo aan taageero u ahay aada iyo aad shalay afar gool warta nabaddaa uga badisay hiliwaa maxaa ka qaldanaa shalay aad iyo aad runtii urwaa sidoo kale dayn ilaa laba iyo hal ku garaacday hoolwadaage eh, eh, waaaraada waa beri ayay barbara la galeen mhm. runtii waxaan usoo jeedaa degmadaas runtii inay tahay degmo sportis aad ciyaartooy dhowran waa ay soo baxeen xidigo muhiima xulka qaranka waxu qabta kuwa qaranka soomaaliya kooxdii xilligii ugu fiicnaa soo martay soomaaliya ee elman inay qayb ka ahayeen aad iyo aad xusi fare ciyaartooy ka mid ahayeen runtii mm. cabdillah wadaad urdiin dhaambool yaasiin jariir rag cali runtii ciyaartay xidiga dhowra ayay soo saartay degmada ah, ah, ah, degmada hiliwaandegmada hiliwaa kasoo baxeen mm, mm-hmm. runtii intaasoo ciyaartooy ama professionala kooxda leh ama eh, runtii eh, eh, degm runtii ciyaartooy noocaas ay kasoo gudbeen aad i aad haddana xidiga kaloo dhowra waa laga sugaya degmada soo maray maxamed jaamaca kamid ahaa mm-hmm. dadkaas in degmada qayb ka noqdaan oo runtii lajankaas mas-uuliyiin ay ka noqdaan ama macalimiin degmada kor ayay ku kici kartaan qabaa marka saasa kula eh, talinaysa eh, eh, qolada isboort uqaabisan degmada ruwa in mm. runtii faragelin lagu sameeyo runtii dadkaas la jankaana runtii degmada ay qayb ka noqdaan ama ciyaartooydaas hadda shaqa la-aantu hayso oo magaalada muqdisho runtii qayb ka joogaan waaya aada u mahadsan tahay kulamada maanta runtii alma waa mahadsan tahay degmada degmadoodan runtii galabta inay guul gaari doonto ayaan qabaa inay mar kale runtii dawgeeda oo runtii sii ficnaan doonaan qabaa runtii mhm. degmada xamarweyne soomaa kulanka kale haahe xamarweyne iyadana waa ciyaareysaa xamarweyne sidoo kaleeto runtii ayadoo shingaani ay runtii ciyaar aad u kulul runtii ahe galabta wada jiree la ciyaari doontaa kala kulanta guuldaraa in runtii xamarweyne runtii waa degmo sportis Eh, runtii kasoo noqon doonto galabtana runtii ay cadcaday meeshaas ay uga soo bixi doontaa qabaaluleey waayahay dhanka kale abaalmarinadii xal haddii aan fiirino miisi wuxuu ku guuleystay xidig ugu wanaagsan sanadka embeeba kaalinta labaad oo galay crimba semana kaalinta saddexaad fikirkaaga runtii eh, lule waa aada waa mahadsan tahay qodobkaas dooda ama haddaan aan ka qayb galo in la siiyo runtii laacibka ugu fiican adduunka runtii muhiima u noqday ama fifa aad iyo aadwaxaan dhihi karaa runtii inuu qalmo ciyaaryahankaasi dadiisa oo kor u korortay koob walba oo adduunka laga dheelay horyaalada uu kala duwan sida laliiga oo kaleeto inuu soo dheelo horyaal aad u adag ah mm-hmm. kadibna markaasi haatan oo horyaal aada u jilicsan oo runtii faransiiska uu ku biiray sababa uga dhaqaale awgeed mafahanti mm-hmm. aad iyo aad marka sanadkan ugu qalmaa leedahay lagama xigin halka ciyaartooyda kale mbebana runtii garoomada kubadda cagtana haatan uu yahay ciyaaryahan runtii ka dhex muuqda waay lacabka kaleta ee runtii bansima oo la siiyey banoni dor oo runtii uu u qalma ciyaaryahankaasi mm-hmm. aana dhihi karo weriyaanka ugu fiican ee caalamka soo mara waa ciyaaryahankaas ma fahan aad iyo aad waa muranka dhalisaa waxay tahay bensema waxaa leeyahay kaalinta labaad u qalmay haddii abaalmarintuu waay balse kaalinta labaad lama geenay saddexaada laga dhaadhiciyey runtii lule waxaan waa munaasabada runtii muhiimada koowaad waa kaalinta koowaad labada kale waa malxiis ma fahantay waaye iyadoo ay taasi ay jirto ah. in ciyaaryahankan bazima uu qaatay banoni de oro isla markaasi kalim mbeba uu yahay daayarka ugu fiican dunida isla markaasina gilgila koobka adduunka ciyaartii kama dambaysta dhex martay colalka argentin iyo faransiiska oo kambaa qurux badan uu ku sameeyey mbeba markaasi ay qancin u noqon karto isla markaasi nisi kartaan waayahay waxau haystaa mm. banooni do-ora waana laba ciyaaryahan oo ka wada tirsan xulka faransiiska aad runtii waa munaasabad ama eh, in markaas abaalmarintan la siiyo runtii mhm. way ku qurux badneed waana waajib ayuu ulahaa aad iyo aad eh, maadaama uu meesha ka maqan yahay runtii goodka kale ee christiano ronaldo oo runtii wejigabax ciyaaraha suudiga runtii iyo aasiya runtii aaday mhm. tani marka waxay noqon kartaa luu leeyahy runtii in la siiyo ciyaaryahankaasi misi labaad uu galay embabe oo runtii adduunka hadda ka waalaya qaybta saddexaad oo runtii waay aragga kaleeto goolilyaha hmm. ugu fiican caalamka aan qabo basima in runtii banoonida oorka uu ku guuleystay real madrid raanta runtii comeback aad u qurux badan kooxda liverpool ee ka gaartay waayahay saasaan marka luul waa mahadsantiin adeerga aadaa umahadsan tahay sida waxaanay barnaamijka qayb kaga noqotay saaxiibada xiga ayaa fursadooda siin doonaaye iyagoo inoo soo koobi doona hadii aan eegno christiano ronaldo kadib marka xal shacdi la shaaciyey christiano ronaldo ayaa waxuu noqday markii ugu horeysay tan iyo kun iyo toddobadii in laga waayo shaxda koobi iyo tobanka xidig ee ugu fiican adduunka labada kun iyo toddobadii ugu dambeysay in ronaldo tan oo kale ay ku dhacdo saaxiibka xiga ayaan soo dhaweynayaa soo dhawow dhageystay adigoo waqtiga inoo soo koobaya kulmiye dhammaantiin waxaan leeyahay war wanaagsan waana wanaagsan waa milkiilaha gandris cali xuseen jumcaale cali deeqsi ikas cali toos waxaan ku sugunahay degmada hilwaay waayahay soo dhawow waayahay waa mahadsanta soo dhawow aad iyo aad walaashay kulley waxa waaye kulley aniga haddaan naanay mhm. maaragtay quburaha sportiska aad iyo aad aan naanay xalay wixii dhacay hoto waa wax khaldan way cayaasalaynahay maadaama igiga heerka muslimka oo heer faransa karim basema kaalinta saddexaad laga dhaadhiciyo aan dhihi karaa kulley waxaana waxaa waaye fifa kulley mm. kama fiirsana go marka karim basema booska koowaad uu qalmaa marka eh, xalay fifane mm. marada ayaa ka dhacda aan dhihi marka hay eh, waayahay marka adiga iyo bartimiqaagabaada kulmiye duur wanaagsan wacan oo wanaagsan ayaanu kuleenahay aadaad nagu mahadsan tahay sida wacan aad noogu soo koobtay saaxiibada kale ayaan fursadooda siin doonaaye inagoo kusii siqeyno gabagabada barnaamijka saaxiibka xiga haddii aan soo dhaweeyo soo dhawo saaxiib magaca iyo meeshaa naga soo waceedo soo dhawow joogaa way runtii ciyaaraasa ila tahay sanganiya radiyaha guud ay gaarto tan kaleentana benzema eh, eh, saddexaad inuu gal runtii waa kuma laakiin eh, mhm. mizi inuu ku guulayso runtii cidba indhaas kuma taag sababto waxaa la soconaa hahe inuu sanadkan koobkii adduunka soo qaaday taas war ma laha leeyahay aad iyo aad ha mizi tan waa walaashay sababto mizi waxaa la soconaa hahe aad iyo aad runtii aad u lidiso mhm. waday runtii waa markii inay hari doonaan aad aad balse champions ay noqdeen aad iyo aad laakiin waxaa dhacday in eh, lionel messi iyo xidigiisa runtii eh, ma huba inaa soo kala ciyaari doon laakiin koobkaas shacra ciyaarka wada jira ciyaaran mhm. runtii messi oo u qalmaasleeya marka waaya bal ka waran benzema oo kusoo guuleystay balondoorka champions league iyo horyaalkiisa inuu kaalinta saddexaad ka galay runtii taas baliilay eh, ah, runtii aan ka qabaa inta badan jaraa'idadu waxay soo qorayaan Ah, in daima runtii cadaalad lagu sameeyey sababto waxaa ah, la mhm. socnaa tim uu dadaalo oo kulankii ugu dambeeyay waxaa moodaa asiga ah, u leelinayo kooxdiisa hogaamiye in gobolka afil ee tagan isla markaa shan gool ay ku badanya marka aniga ma qabo taas waxaan qabaa runtii fifa inay qarantaa ku gashay waayahay aada aada umahadsan tahay sidoo kale saaxiibada aada ayay umahadsan yihiin guniga gabagabadii barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha keyana inaad ka dhageysanayseene waad ku mahadsantihiin ka qaybgalkiina intaan dib u kulmi doono tan iyo barnaamijkan laceena waxaan idinkaga tegayaa iyo nabadiino